أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم فهم لا يعقلون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيina mحamedi وعlى آlihi وأصxaabihi أجمaعين ama bعdu waxaan soo haynay tafsiru suuraة الbaqرة casharkeenna caaw wuxuu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo toddobaatan iyo koowaad ee suuradda ka mid ah waxaan soo haynay taqliidka gaalada iyo sida ay yacni xujadoodu ay ugu soo koobantay keliya inay aabbayaalkood un ku dayanayaan wixii aabbayaalkood ay ku arkeenna ay ku taagnaanayaan meeshaas inay marka arrintoodu ay kusoo afjarantay buu rabbi ka hadlay uu tilmaamay aayaddii tan ka horreysay haddana tus tusaalahoodaa nala siinaa qaala tacaala allah wuxuu yidhi wamathalu ladiina kuwii tusaalahooda kafaruu kufriyey oo gaalada ahaa ka mahali ladii kii tusaalihiis oo kale waaye yanciqu u ciyaayey ama u dhawaaqayey bimaa shay laa yasmacu aan maqlaynin ilaa aan haleelaynin yacni ilaa ducaa'an yeeritaan ma ahane wax kale aan haleelaynin wanidaa'an iyo dhawaaq ma ahane wax kale aan haleelaynin oo aan waxba fahmaynin summun hum iyaga summun weeyaan kuwa dhagala bukmun oo afla cumyun oo indhala oo xaqi ka indhala waayo fahum iyagu laa yacqiluuna ma garanayaan waxba ma garanayaan aayaddan marka waa mihaal oo am yani amhaasha qur-aan mathal oo amhaasha qur-aanka ka mid ah waaye mathalka macnihiisana dhowrsiba waa lagu fasiray si waxa ay tahay in gaalada lagu shabahayo yacni kal ancaam xoolihii oo kalea lagu shabahaa halka ay iska shabahayaanna waxa ay tahay cadamu lfiqhi waalfahmi wax fahmid la-aanta oo waxaa la leeyahay tusaalaha gaalada waxa uu la mid yahay <coughs> waxa uu la mid yahay raaciga iyo midka qowsaarka ah marka uu xoolaha ama ariga ama lo-da ama geela uu u dhawaaqayo ee waxa uu u dhawaaqayaa waa xoolo xoolahaasina waxa ay leeyihiin oo keliya codka inuu dhagahooda galo oo idraag iyo haleelid waa leeyihiin codka dhegtoodau haleelaa laakiin waxa loo sheegayo waxa ay yihiin iyo macnahooda iyo hadday anfac leeyihiin iyo haddii kaleba wax war uma hayaan waa qof yacni xooluhu cod un bay iska maqlaan ayaguna dad cod un iska maqlaayoo kale waayo faham daridooda ayb markaa tusaa alladii yanciqu waxaa laysku shabahayaa marka fiiri ee gaaladii iyo xoolihii aa laysku shabahay ee shayga ka dhexeeyaana wuxuu yahay fahm la-aanta sida kuwaan waxa u danta ah aynan u fahmaynin xoolaha oo aynan codka uga fahmaynin ayay gaaladuna ambiyada ilaahay waxay u sheegayaan oo dantooda ah aynan u fahmaynin ee halkaa marka tusaaluhu halka saasu u dhacaa marka alladii yanciqu waacidka waaye marka alagu shabaha waacidka midka wacdinaya oo axadka waacidka ahee wacdinayo kuwan gaalada ah oo ilaahay ka cabsada shirkiga ka fogaada towxiidka qaatadaas la dhahayo waxay la mid tahay dhawaaqu oo ugu dhawaaqayo yacnii sida xoolaha ay ula mid tahay dhawaaqa oo qowsaarka u dhawaaqayo oo aynan waxba uga fahmaynin bay kuwaana waxba uga fahmeynin cadamulfahmigaas marka ama fahm la-aantaas ma waxaa laga wadaa yacnii ereyadan waxba maba kala garanayaanoo waa is waxay u tahay yacnii eh, awooddii alla siiyey ee inay qalbigooda wax ku fahmaana maqan maa laga wadaana may taa lagama wado waayo haddiiba awooddii ilaahay uu siiyeyo aaladii ay wax ku garan lahaayeen haddiiba ay meesha ka maqan tahay macduuriinayba noqo lahaayeen kama maqna qalbi iyo dhega iyo kulli waa leeyihiin laakiin diyaar uma aha inay ku intifaacsadaan maa kaanuu yastadiicuuna samca oo kaley la mid tahay marka maqal maba awoodayaan yacni samaaca intifaacin wa qabuulin ay ayuu macnuhu noqonaa istidaacadana labaa loo qaybiyaayo istidaaca maqruuna bilficli iyo istidaacatun oo qabla alficli ah mid ficilka ka horeyso iyo mid ka dambeyso istidaacadii ficilka ka horreysay waa haystaan nimankan waana midda qofka lagu xisaabinayo qiyaamaha oo ilaahay subxaanahu watacaala dhege ay wax ku maqlaanuu siiyey qalbi ay wax ku garan karaan aalad ahaan u diyaar ah waa la siiyey iyagaan ka faa'iidaysanin waayo macnuhu marka nacam istidaacada qabla alficli taa ilaahay dadka waa siinaa qof uunan siininna maba ciqaabaayo haddii la yidhaha ilaahay subxaanahu watacaala qof cagahala oo aan ordi karin ayuu orod ka dalbay waana ku ciqaabay taas waa cadaalad dara ay noqonaya iyada nacam waxaana ilaahay waa ka hufan yahay laakiin iyagii ilaahay xawaastii iyo aalaadkoodii waa u caaf waa u dhammaystiray ay wax ku garan lahaayeen istidaaca maqruuna bilficli midda ficilka la xiriirtana waa tawfiiqda tawfiiqda ilaahay fadligiisa waay hadduu rabana waa siinaa qofkau doono qofkau doonana ma siinaayo laakiin adiga diyaar inaad wixii aada xaqa ku aqbali lahayd oo aalaad ah ilaahay waa ku siiyey shaqaawo qofka ku jirta darteed haddii uunan u isticmaalin xoolahaas uu la mid yahay marka macnihii marka sidaas waay tafsiir labaad waxa uu leeyahay wamathalu aladiina kafaruu kamathali aladii yanciqu bima laa yasmacu ilaa ducaaa wanidaa-a gaaladii yani asnaamta ay tuugayaan ama asnaamta ay caabudayaan tusaalahooda waxaa laga dhigay sanamkan ay caabudayaan sida uunan waxba u ogeyn dantooda iyo xaajadooda uunan u gudi karin ayaa waxay la mid tahay qowsaarkaas xoolaha oo u qaylinayoo kale oo xoolahaasi inay wax fahmaan oo ay markaa wax celiyaan sida looga quustay ayaa asnaam inay wax siin karaan kuwaan asnaamta caabudayana looga quustay labadaas macnaba marka waa ku jiraan meeshaan ayb oo wamathalu aladiina kafaruu fii ducaa'ihim aalihatahum baryada ay ilaahyadooda baryayaan iyo asnaamtooda allatii laa tasmacu walaa tacqilu asnaamta aan waxba maqlaynin waxna garanaynin kamathali naaciqi bimaa laa yasmacuhu waa qof u dhawaaqayo waxaan maqlayninoo xoolahaas oo kale ayb ilaa asnaamtii waxba ma u qaban karaane wamahalu ladiina kuwii tusaalahooda kafaruu kufriyey kamahali ladii kii oo kale ayay la tusaale yihiin oy la tooy yihiin yanciqu dhawaaqaayo bimaa shay u dhawaaqayo u ciyayo laa yasmacu aan maqlaynin maa yuqaalu lahu waxa loo dhahaayo <coughs> aan maqlaynin bimacnaa laa yudriku aan haleelaynin waayo maa yuqaalu lahu waxaa loo dhahaayo ilaa ducaa unbuu ka haleelay yeeritaan iyo wanidaa-an dhawaaq maahane wax kale dhawaaqa unbaa dhegtiisa ku dhacaya bes wax ka dambeeyo dhawaaqaa dhegtiisa ku dhacay waxba uma oga summun hum iyagu summun waaye kuwa dhegala oo xaqi ka dhegala waaye bukmun weeyaan kuwa afla oo xaqi ka afla oon hadlaynin cumyun kuwa indhala waaye oo xaqi ka indhala fahum iyagu laa yacqiluuna ma garanayaan oo xaqii meeshuu ka jira iyo dariiqii toosnaa qof sidaasa marka ninkii isagana dariiqi ay tusii yiraahdo waa kusii lugo-a ayb yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min ayibaati maa razaqnaakum washkuruu washkuruu in kuntum iyaahu tacbuduun yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow kuluu cuna min ayibaati maa shay dayibaadkiisa iyo macaanyaalkiisa xaggii xaggeeda ka cuna razaqnaakum aan idinku arsuqnay washkuruu shukriya oo mahadnoqa lilaahi alla u mahadnoqo u shukriya in kuntum haddii aada tihiin iyaahu isaga keliya tacbuduuna inaad caabudaysaan haddaad isaga keliya kuwa u hogaansamaya caabudaya aad tihiin sidaas yeela yaa ayuha aayaddan marka iyo aayadda ka dambaysaba waa aslun <clears throat> fi lacima acimaday asal u tahay axkaamta acimada aayaddan iyo midda ka dambeysa asalay u tahay tan koowaad wuxuu rabbi noogu tilmaamay xalaasha xalaashaa la hormariyey si guudna waa loo sheegay liannahaa iyadaa badan xaaraantiina waa la tiriyey wax la xisaabi karo la tirin karo min fadli illaahi marka ilaahay fadligiisa xalaashiina waa badiyey xaaraantiina wax yar oo la xisaabi karo la tirin karo markaasuu alla wuxuu yidhi yaa ayuhaahoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow kuluu cuna min dayibaati maa shay dayibaadkiisa macaanyaalkiisa <clears throat> oo daahirka ka cuna rasaqnaakum aan idinku arsuqnay waxaan idinku arsuqnay macaanyaalkooda ka cuna yacni waxaa ilaahay dadka uu ku arsuqay de wax macaan oo fiican oo ruuxdana u fiican jasadkana u fiican waay ayb washkuruu lilaahi allah idin siiyey rabbi u shukriya alla un marka u shukriya ugu shukriya taas aayadda marka waxay tilmaamaysaa shay ilaahay xallilay inaan layska xarimin aayaddan hore taasaan ka faa'iidaysanaynaa oo waxaa weeyaan wixii alla uu xalaaleeyey adiga inaad iska xarimtaa ama aad taxriim ka ictiqaadisaa ma aha taxliilka ee taxriimka rabbi baa iska leh qul ara'aytum ma anzla allahu lakum min risqi fajacaltum minhu xaraama waxalaala qul allahu adina lakum am cala allahi taftaruun ayb haddaad adiga caafimaad iskaga dhaafta darteed rabitaan la-aantaada waa iskaga dhaafi kartaa caafimaadkaaga oo aynan mulaa'im u ahayn oo aada cudur iyo wax lamida marka cudur inay ku keento aada ka cabsanaysa iyo waa yeeli kartaa waxaasoo dhan maahan yani taxriim maaha maadan iska xarimin laakiin haddii aad tiraahdid shaygan yacni waa iga xaaraan ama waa naga xaaraan haddaad ictiqaadisid waa middaas marka mid alla alla masabidashada ah dadka soomaalida qaarkoodna waxaa la mida macnahaas yacni waxaas annaga waa ka caagannahay oo kale nacam shaygaas ma cunno laftaas ma jebino haddii aan laftaas qofka qof annaga naga mida uu jebiyo waa jiranaa waxaasuu noqonaa dhibaataa ku dhacayso wamaa ilaa dalika jiradoodaasna wax ku salaysan tajribo ma aha tajribada waxaan u jeedaa yacni habka jirka u samaysan yahay iyo shaqada jirka u samaysan yahay iyo cuntadan qaab ay iskugu daran yihiin maaha inay ku keeneen macnahaas ee waxay ku keeneen waxay tahay keliya iska baasaysi wax ku yimid waanaa waxaasoo kale marka waxay gelee waxyaabahan marka baab caqiide ayay gelaysaayo waxay noqonaysaa yacni sida bidcada bidca tarkiya sida sunna tarkiya ay u jirto waxyaabihii nebiga diin ahaan uga tegay aan annaguna inaan ka tagna ay u tahan uga dayanayno ayaa waxaa jira bidca tarkiya bidca tarkiyaduna waxay noqonaysaa shay inaad ilaa ka tegistiisa inaad ilaahay ugu dhowaatid aan waxyigu kuu sheegin haddaad marka waxyiga shay uunan kuu sheegin adigu ka dheeraato wax qeyb ana ka ictiqaadisid ama nafci qeybi ama madaro oo qeybi maqan oo hadda tajribe wax lagu arkaayo aynan jirin meeshaasi marka de qofkaasi wuxuu ku dhacay bidco tarkiga isaga ahna waa wuxuu isagu bilowday un waaye hadduu ilaahay u nisbeeyana waaba been abuurad ilaahay uu ku been abuuranayo waxyaabahaas marka in laga fogaado washkuruu lilaahi alla u shukriya in kuntum haddii aad tihiin iyaahu isaga keliya tacbuduuna inaa caabudaysaan haddaad isaga keliya caabudaysaan rabbi u shukriya sidaa la idin amraayana yeela in kuntum iyaahu tacbuduuna bimacnaa in kuntum munqaaduuna liamri munqaadiina liamrihi waa haddaad ilaahay amarkiisa u hogaansamaysaan oo saa rabtaan waayo daacadu iyadu marka waxaa weeyaan diinta qeyb weyn oo ka mida haddaad marka daacadii ugu hoggaansanta ilaahay kayrkiis waa khatar suurat lancaamna waa ugu tegaynaa wain adactumuuhum inakum lamushrikuun intaa markii xalaashii iyo laga soo hadlay waxyaabihiina laga xarimay buu rabbi tilmaama inamaa xarama calaykum lmeytata inamaa xarama wuxuu idinka xarimay un alle calaykum idinka korkiina wuxuu idinka xarimay almaytata baktiga waddama dhiiggii ayuu idinka xarimay walaxmal khinziiri doofaarka hilibkiisuu idinka xarimay iyo wamaabuu idinka xarimay kii uhilla lagu qayliyey bihi isaga lagula qayliyey ligayrillaahi ilaahay kayrkii lagula qayliyey markii la gowracayay ayb faman axadkii udura loo dhibaato la dhibaato geliyo gayra baagin mid gardarsanaya xaal ounan ahayn kaasi walaa caadin ku xadgudbayana xaal uusan ahayn falaa idma wax dembi ah calayhi korkiisa ma ahaanin in allaha alle gafuurun mid dembi dhaafid badan waa raxiimun oo naxariis badan aayaddan marka iyo marka loo geeyo aayat lancaam qul laa ajidu fii maa uuxiya ilaya muxaraman calaa طaacimin yطcamuhu ilaa an yakuuna maytatan aw daman masfuuxan aw laxma khinziirin fainahu rijsun aw fisqan uhila ligayr illaahi bihi aayaddaa suurat lancaam iyo midaan marka laysu geeyo iyo xadiidkii nabiga sala allahu calayhi wasalama uu nabigu reebay nahaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama can kulli dii naabin min asibaaci wa can kulli dii mikhlabin min aayr xadiidkaa marka lays labada aayad iyo xadiidkaa marka laysu geeyo waxaa kasoo baxaya marka aslu axkaami alacima waxyaabaha la cuno axkaamtooda waxa asalka u ah meeshaa unbay daba socdaan saddexdaas nas aayaddan marka allah wuxuu leeyahay inamaa xarama wuxuu xarimay uun alleh calaykum idinka korkiina uu idinka xarimay almeytata baktiguu xarimay almeyta marka maxaa la yidhaha bakti baktiga waxaa la yidhaahdaa allatii tamuutu xatma anfiha waa neefka iska dhinto isaga unbaa iska baktiyey bigayri dakaatin sharciya iyadoon la gowracinoo iska dhintay neef marka awal xalaal ahaa in la cuno oo haddii la qasho xalaal iska ahaa ayaa sidiisa u baktiyey ruuxii uu ka baxay ma la cuni karo waa meyta waxaa kaloo meytada la yidhaahdaa maa dubixa bigayri dakaatin sharciyatin waa neef la gowracay laakiin gowrac sharciga uunan ku dhicin gowraca sharciga marka maxaa u shardi ah gowraca sharcigu wuxuu noqonayaa horta qofka gowracayo waa inuu noqdaa muslim ama kitaabi muslim inuu ahaado qofka daabixo gowracayo ama kitaabi inuu ahaado yahuud iyo nasaara majuusta ayaga waa laysku khilaafsan yahay waxaana xoog badan dabaaixdooda inaan la cunaynin jizyada waa laga qaadaayoo nas ayaa soo arooray xadiidka cabdiraxmaan bin cawf jizyadaa marka lowlaa naskaas uunan soo aroori lahayn lagama qaadeen laakiin iyada jizyada xadiidkaasaan u ya ayaa loo yeelay laakiin dabaaixdooda wax sheegaya ma jiro dhinacna waxaa laga fiiriyaa dabaaixda loo dabiixada ama shayga la gowraca loo shardiyaa in markaasi ou haddii la awoodi karo neefkaas aunan fakanin oo gacanta lagu haayo waa in labadaas marka hunguri in la gooyo oo mididu intay ku dhacdo dhiiggu si oo uga qubmo labada geeskan jirto waajib maaha iyagu nacam waa fiican tahay in lagu darasa kuwaas nacam laakiin marka xulquumka meeshaas marka ayaa in laga jaro ay tahay si dhiiggii marka uu xididkaas marka intuu dhiig badan neefkii dhiiggiisii ou si fiican usoo baxo ayib haddii marka neefkii aan la gowricin maalan oo aan qaabkaa loo gowricine ul lagu tumo oo saa ku dhinto d laga soo tuuro meel kore laga soo tuuroo kale ou sidaa ku dhinto koronto inta lagu qabto kow ou dhaho oo korontadu ay disho waxaas oo dhan maadaama aan gowracba la marinin hadduu rabo qof muslima korontaha ku qabtee xaaraanow u neefkaas noqona waa marka in laysla helo muslim qofka gowraca inuu yahay ma kitaabi ila wadacaamu ladiina uutuu lkitaaba xillun lakumaa suuratu lmaa noogu imaanayso shardiga labaadna waa in sidaas loo gowraco <coughs> ayib waxaa kaloo marka baktiga waa wixii aan marka shuruudaas iyo aan haleelin dabcan waxaa soo waxaa lagu daraa ama soo raaci karo in bisinkii iyo loo qabta aayadda waxaan uga hadlaynaa qeybta dambe wamaa uhilla ligayr illahi wamaa uhilla bihi ligayr illahi waxaa kaloo baktiga ama meytada ka mid ah ee neefkii isagoo nool haddii qeyb laga goosto waa iska bakti xadiid baa wuxuu xadiid abi waaqid maa qutica min albahiimati wahiya xayatun fahuwa meyitun xoolaha wixii laga jaray iyadoo nool waa bakti maa quطca min albahiimati wahiya xayat fahuwa mayitun ayb waxaasoo dhan marka waxay noqonayaan meytadaasay xisaabsan yihiin meyta wax un iska dhintay leh ha u malaynin xataa dabiixo dabxi ama gowrac sharciya wuxuunan ku dhicin oo ama shardi ka maqan yahay ama yacnii axadka gowracay ounan ahayn labadaa aan sheegnay muslim ama kitaabi uunan ahayn mar haddii shuruudii dakaa gowracu sharci uu ku noqo lahaa uu maqan yahay neefkaasi haddii la rabo dhiigga ha lagababa saaree qof mushrig ah hadduu dhiigga ka saaro ou qalo waa la qalay ma dhahaynaya qofka qalayba haddii uu yahay wathani sanam caabudo haddii uu yahay waxba xalaal ma noqonayo inamaa xarama calaykum wuxuu alla korkiina ka xarimay almeytata baktigiibuu korkiina ka xarimay baktigaa marka waxaa laga soo reebaa meytat lbaxri waxa badda ku dhinto ama ha dul sabeeyaan ama inta laga soo bixiyey ha dhinta markaas oo aayaddaa waxay leedahay uxilla lakum saydu lbaxri wa طacaamuhu mataacan lakum waxurima calaykum saydu lbari maa dumtum xurumaa wa طacaamuhu mataacan lakum walisayaar marka uxila lakum sayd اlbaxri wa طacaamuhu mataacan lakum marka dacaamkaas marka dacaamuhu waxay tahay waa waxa dul sabeynaayo ama yacni inta laga soo bixiyey iska dhintay sida malaayiga iyo waxyaabahaas kaa marka maytat lbaxri kuma jirto aayaddan marka inamaa xarama calaykum lmaytata marka laleeyahay maytat lberi iyo yaa laga hadlaa midda baxriga maya xadiidkiina waa to ah uxilat lanaa maytataani wa damaani faama almaytataani falxuutu waaljaraadu ayaxa isagana waa laga saarayaayo ayaxa haddii uu iska dhinto iska baktiyo waa la cuni karaa oo rasuulka sal lla l slam xadiidka asmaa waxay leedahay toddoba duulaanaan nabiga la duulnay kunaa na'kulu ljaraada ayaxaan cuni jirnay ayb labadaas marka xadiidkaas ayaa ka reebay aayadda saydulbaxrigana iyada aayaddaasaa loo cuskaday shayga marka badda laga soo bixiyo xayawaanku waa kan badda keliya ku nool oo aan meel kale ku noolaa karin laa khilaafa fiihi waa bannaan yahay isaga waa waa meytadiisii iyo wixiisii waa waa la cuni karaa midka ee baddana ku nool berrigana ku noolaan karo sida qubada iyo waxyaabaha la midka oo kale oo ay dhici karto intuu asalka baddu isaga nool yahay laakiin wuu soo bixi karaa bannaanka u imaan karaa sulxufaadka iyo bahalahaas waxyaabahaas sidaas oo kale ah ayagu yacni akharu ahlilcilmi waxay leeyihiin waa la cuni karaa waana bannaan tahay xayawaan baxri ah marba haddii uu badda syacni uu ku leeyahay badda nolol uu ku leeyahay waa la cuni karaa isaga marka yacni wuxuu soo gelayaa uxilla lakum saydulbaxridaas ayb waddama ayuu idinka xarimay alle inamaa xarama calaykum lmeytata iyo wadama dhiigu idinka xarimay dhiigga halkan waa la idlaaqay aayatul lagu fasiraa qul laa ajidu fii maa uuxiya ilaya muxaraman calaa طaacimin yطcamuhu ilaa an yakuuna meytatan aw daman masfuuxan dhiigga marka la diidaayo waa dhiigga shubmaayo dhiigga neefka marka la bireeyo kale shubmaayo qulqulaayo dhiiggaas in la cabo oo dareeraha ah ayaa la diidayo ma banaana waana najaas qurdubi iyo alimaamu nawowi iyo culimo badan najaasnimadiisu waxay soo rareen ijmaac ayb ama wax ijmaac u egay soo rareen ayb dhiigga marka aayaddan lagu idlaaqay taasaa lagu qeyday daman masfuuxanta maxaa baxaya marka beerka oo kale iyo beeryarada iyo waa la cuni karaa xadiidkana wuxuu ahaa waama adamaani falkabidu waatixaal beerku marka dhiig fadhiya un wahay waxaa kaloo iyadana marka qofka uu cuni karaa neefka marka la qalo hili yani dhiiggiisa wax kamida markau lafaha galgalo ama uu meel hilibka uu ka laabmo kale inuu inta galo dhiigga yarka ee gelgelaya iyo waxyaabahaas ayagana waa iska yani waxaa weeyaan maadaama dam oo masfuuxa aynan ahayn cunidiisu marka yani u hilibkaas la cunaayo ku xugun yahay waayo waaba mima tacumu bihi lbalwa maba laga saari karaba wax aada u dhib badanayna noqonayaan waay meeshaa marka dhiigga daqidaa oo waxa waaye wasaq ay ku jiri karto oo wax ka buuxo daawo ma noqon karo waana yacni waxyaabahaas layska reebay ee muxaramaadka waaweyn ka mid ah marka dhiigga cid lama cabsiiyo daruurana ma galo dhiig yacni qofka dhahaya waxaa la yaab le dhiigga daruurow galaa famani dura iyo soo qabsanaayo maba yaqaanba qof caafimaad wax ka yaqaan ma aha uu ku ogaaday inuu daruuro noqday iyo in kale nacam jiradaan uu daaweeyaa uu ku leeyahay wax uu ka yaqaanana male jiro iyo waxaas nacam waxyaabahaas marka waa baatil dadka dadka dhiigga cabsiiyaana shayaadiin waay nacam ayb oo waxaas najaastaas iyo jinnigaas iyo waxyaabahaasa u diro hawshaas nacam ayb waana in marka layska aada looga fogaado waxaa kaloo iyadana meesha ku jirto xataa haddaan la cabsiinin in loogu qubeeyo dhiig dadka qaar waxay leeyahin haddii qofku jadeeco ku dhacday iyo dhiigaa loogu qubeeyaa iyo dhiiggaas jirkiisa la marinaa iyo jadeecada wax calaaqoo ka dhexaysa oo laogyahay ma laha wax ay dadku uun iska dhaadhiciyeen waayo waxna kama duwana kaadi qofku inuu ismarmariyo ama uu yacni saxare ismarmariyo waa lagu raysanaana ictiqaadiyo waxay ka duwan tahay male kan ayb marka iyadana dhiiggu maadaama uu najaas yahay dadka in najaas lagu bilbilo oo lagu shubo sax ma ahan ayb walaxma alkhinziiri doofaarkii hilibkiisii doofaarkii marka hilibkaa laga soo qaatay ma mucdamkiisaaba hilib ah nacam maadaama isagu hilib u badan yahay baa hilibka layska soo qaataye qeyd ma aha waa qeydun laa mafhuuma lahu sababta mala ahan macnuhu hilibkaa xaaraan a waa bannaan yihiin in laga wada ma aha ee isaga maadaama uu hilib u badan yahay hilibkii looga intifaacsa lahaayba haddii wax xaaraan la yidhi kuwa kale waaba min baabi owlaa oon laguba intifaacsanaynin ayib walaxma alkhinziiri doofaarkii hilibkiisii isagana ma alla waa idinka xarimay iyo wamaaba markaa madaraad unbaa waxyaabahan oo dhan dadka ji jismigiisa uun ugu jiro ama ha ogaadaan ama yaynan ogaanin iyo wamaa ayuu alla idinka xarimay uhilla loogu dhawaaqay bihi maagaba ligayrillahi ilaahay kayrkii loogu dhawaaqay maa uhilla ligayrillahi marka ibnu cabaas iyo mujaahid waxay ku fasireen lilasnaami waadawaaqiit wixii asnaamta iyo waxaan la buunbuuniyo ee aada loo aaminsan yahay wixii loo gowraco oo marka la gowracayo loogu dhawaaqo iyagaa loogu dhawaaqayaayo maalan jinnigii oo kale ayaa loogu dhawaaqa marka la gowracayo kama bisinkii baa kas looga tegaa markaasa waxaa la leeyahay yani jinnigii baa lagu raaligelina ayb kaas marka yani wamaa uhila ligayr illahi waxaa kaloo la yidhi maa dukira calayhi ismun gayr llahi ilaahay hayrkii ismu gayr illaahi ilaahay geyrkii magaciisa wixii lagu sheega waayana waa la yidhi arabiic bnu anas ayaa sidaas yidhi marka marka neefkan la gowracaayo axadka magaciisa la sheego waa axad la weyneynayo laazim kuwaa kaa marka haddii ila marka neefka la gowracayo haddii ilaahay kayrkii magaciisa lagu sheego iyaa marka wamaa uhila ligayr illaahi kaas ee zuhri isaga wuxuu yihi maa dukira smu lmasiixi calayhi nabi ciise wixii magaciisa lagu sheegay marka la gowracayo nasaarada markay gowracayaan oo kale neefka markay gowracayaan oo kale ciise hadday sheegaan oo kale ciisay ku weyneynayaan neefkaas ciisena in lagu tacdiimiyo naxri iyo gowrac ma laha ilaahay unbaa leh zuhri marka wuxuu leeyahay taabiciga wamaa uhila ligayr illahi buu soo geliyey haddii marka nabiyullaahi ciisa sidaas la yidhi cid kale oo aan gaarinba nabi ciise min baabi owlaa waa iyada lafteeda waaya macaanidaas oo dhan marka waxay ku wareegeysaa waa neefkii marka la gowracaayo ilaahay heyrkii in loogu dhawaaqo oo markaana de tacdiim baa loo yeelaa wax kale ma noqon karaan masalaa marka meeshaa ku jirto waxay tahay marka la gowracaayo waxaa la sunneeyaa yacni almustaxab cinda ahli اlcilmi alimaamu shaafici iyo غeyrkiisna ay dhaheen asalaatu cala الnabiy sal ا l slam in nebiga lagu saliyo oo marka neefkii la gowracayo bismi illahi allahu akbar allahuma salli calaa muxamedi wacalaa ali muxamed mawduucaas halkaan mau soo gelaa marka maya ma soo gelaya waayo asalaatu cala اnabiy sal l slam waaba cibaado iyada ilaaha lagu caabudaa salliga salliga allah lagu caabudaa waayo allahna amray soo maaha yaa ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasalimuu tasliima allahuma salli calaa muxamed markaad leedahay duca ayaad ku jirtaa oo waxaa leedahay ilaahow nebigaaga moxamed ammaan ammaan aada u weyn ilaahow ammaan allaad barye marka alla barina cibaado waaye ilaahay weli ma ma ka dhex baxsanid isku mid marka ma ahan qofku inuu yiraahdo markuu wax gowracayo hadduu magaca nebiga sheego salliga maahaya magacii nebiga intuu neefka marku gowracayo wamuxamadin hadduu yidhaaho ama wabismi muxamadin haddii uu dhaho wamaa uhila ligayr illahi waa soo gelaa leanna nebiga hayrullaahi wa haddiise salliga ay tahay asalaatu cala anabiyi waa duco ilaahay laga baryaayo in nebigiisa uu ku salliyo middaas marka waa cibaado weyn oo taa marka dambe wax ma dhibayso labadaas mas'alo ha kala saarnaadaan waxaan aragnay bacdi naas oo marka salliga iyo la sheegana gowraca agtiisa u qaadanayo wamaa uhila ligayr waxaas bucdi waaye nacam aad bayna wax aad u fog waaye waana qofkaasi oo kalena marka dee ah, ahlu cilmi uma xisaabna kaasoo kale waa nin isaga goonidiis <clears throat> isu xilqaamayo iska jaahila waay xilqaankiisuna isxilqaamidiisuna waxay taraysa male waa qowlun cala llahi bilaa cilmin oo isaga jiraan dhinaca kalena markaa yani waa in la kala saaraa asalaatu cala nabiy sal l slam iyo inaad nebiga ku weyneyso xoolo qalidood markaad qalayso wa muxamedin haddaa dhahda iyo wa ciisa haddaa tiraa isku mid noqonayaan mana la ogola taasna oo bismi allahu akbar unbaa la ogolyahay marka haddaad aragto min mawaaini meelaha nebiga lagu saliyo waxaa ka mida yani cinda dabxi haddaad maqasho baabkaan maskaxdaada yaynan gelin mas'alo kale iyaduna waxa ay tahay wamaa uhila ligayr illaahida macno kaas waay macno kalea lagu macneeyaayo maa qusida bihi hayru wajhi illahi tacaala wixii ilaahay geyrkiisba wejiga ilaahay geyrkii loola qasdo yacni wax allaale waxaan daacad ahayn waxaan yani ilaahay dartii aan loo samayneynin litafaakhuri iyo watabaahi waa faanfaana laysaga sameynaa waa lagu waa lagu faantama xoolihii waxaa loo qalaa tafaakhur iyo faanfaan wamaa uhila ligayr illahi iyo soo gelay lianna liwajhillaahi maba loo sameynay waxaan cali radia allahu canhu waxaa laga wariyey fiiri saxaabada say u aragti dheer yihiin una fiqhi badan yihiin cali baa waxaa laga wariyey ibnu abi shaybana waa ayaa warinaye fi lmusanaf cali baa waxaa laga wariyey inuu yidhi qaala fi libili alatii naxarahaa haalibun waalidu lfarasdaq farasdaq waalidkiis haalib geeli uu gowracay ayuu cali wuxuu ka yidhi inahaa mimaa uhilla bihi ligayr illah ilaahay geyrkiis wax aa loo gowracay aa loogu dhawaaqay waxaan ayb fatarakaha annaasu dadkii marka waa ka tageen fatarakaha annaasu dadkii way way iskaga tageen cali marka muxuu fiiriyey meeshaan raacaa cala niyati fii dalika niyada waxaan loo gowracayo fiiriyey niyadii maxay noqotay faan haalib xoolahan marka uu gowracayo isaga iyo nin kale ayaa is waxay isku baxeen xooloqal anaa kaa xoolo qalid badan iyo anaa kaa xoolo qalid badan oo dadka wax sii karo hallay arka nin walba u i arkaayo xoolihii baa marka ninkan boqol ka badan oo qale kii kalena meelahaasoo kale ayuu ku dhawaaday cali markaa wuxuu yidhi waxaan halaga taga wamaa uhila ligayr illahi marar badan innaga marka waxaan aragnay hadda qof baa dhimanayo hadda maalan waxyaabahan marka waaqiceenna wixii uga dabaqmaya inaan fiirino innaga lafteena waxaad arkaysaa mararka qaar qof weynaa dhimanayo markuu dhinto waxaa laleeyahay gogol laab waa in la sameeyo gurigii ha lagu la lagu soo laabto ninkii waa gurigii waa laga waday waa lasoo aasay waa la kala tegey ceeb waayay leeyihiin nacam qaar odayaalka qaar waxay leeyihiin ninkan dhintay saqiirna mau ka tegay leyin dad waaweynuu ka tegay nin magac lahow ahay ninkan magac maadaama nin magac leh oo ahaa waa in gogashiisii iyo meeshuu ku dhintay waa in la isugu yimaado miyaysan faan ahayn taas marka taas yaa dhihi kara sadaqo waay isagii baaba wuxuu leeyahay eh, qofkaani qof weyn inuu yahay aan muujino haddii kale saqiir dhin saqiir maa dhintay dhahanhaa waxa dhintay ma saqiiraa bay kuleeyiin nin weynaa dhintay haye nin weyn haddou dhintay ceeb waayo ninkii hebel ahaa gogashiisa lama laabinoo xoolo laguma laabin ee annaga nama qabatay leeyihin fan waayo midaas sadaqa maba la dhehi karanee waqtigaasoo kale waxaa la qalana oo marka <coughs> meydka marka lasoo duugo waxaa la qalayana sidoodaba yacni waxaa weeyaan waxay ku tiri jireen oo meesha laysugu yimaado meydku ku dhintay asxaabtu waxay u yaqaaneen niyaaxa niyaaxaduna waa xaaraan xadiidkii jariir oo sunanka ku jiray sidaasuu ahaa ayb annaga marka hadda midaas waa naga khuseysaan hay waxaa kale culimada qaar ay yidhaahdeen xasanulbasri oo kale wuxuu yidhi wuxuu reebay wamanaca alxasanu min akli jazuurin dabaxatha imra'at lilucabiha naag ayaa xasanulbasri wuxuu diiday in la cuno naag hal ay qashay hasha maxay u qashay alcaab iyo waxyaabo ay ku cayaarto ku dheesho iyo lucab iyo ayay waxay u qashay dartood hal dadku hadday lacagtu ka badato kibirku uu ka bato waxyaabo aan dihniga saxiixa ama qalbiga nadiifkaa ounan tasawuri karin iska tasawuraan hadda soo ma arag dadkan qaarkood yani madaxda ahee lacagta badan haysto waad yaabe mararka qaar lacagtooda waxay ku bixinayaan haddaad aragto waa yaabe markaasuu xasanulbasri wuxuu yihi inamaa naxarat lisanamin sanamay u gowracday yui waxaan ayb caaisha radia allahu canha iyadana waxaa la su-aalay can akli maa yadbaxuhu lacaajimu liacyaadihim dadka acaajimta ah acaajimta waxaa laga wadaa dadka aan muslimiinta ahayn oo carabtana aan ahayn hadda taasaa loo jeedaa acaajimtaasi waxa ay ciidahooda qashaan oo nayruuska iyo ciidu nayruus iyo waxyaabahaas ayaa wax laga su-aalay wayuhduuna lilmuslimiin deris muslin ay qabaan waa u keenayaan marka ka waranaa la yihi faqaalat laa ta'kuluuhu ha cunininay tiri wamaa uhila ligayr illaahi usoo deliishata laa ta'kuluuhu ha cuninina wakuluu min ashjaarihim geedaha iska cunay tiri haddaa rabtaan yani geedaha waxay ka wadaa waxyaabaha qudaartoo kale iska ah yani oo aan gowrac iyo eeyag uunan ku dhacaynin oo kale haddaa rabtaan iska cunay laakiin ha cuninina waxaan xoolo ah ay qalayaan oo maxaa yeele waxaan ciiddooday ku maamuusayaan kuna weyneynayaan <clears throat> ayb hadday dad muslimiina acyaad jaahiliya intay iska samaystaan wax iska qashaan iyada iyana ma la cunayo lafteeda ugu dambeyn marka waxyaaba waxaa jira sharcigu ounan farin oo bidcooyin ah yacni munaasabaad bidca ah oo dadku ayagu iska samaysteen oo waxaa jira xoolo loo qalo xoolaha marka la qalaayo dabcan de bismillaahi yaa lagu qalaa qofkuna qofkuna waa muslim isaga marka xoolaha munaasabadaas oo u qalaaya maadaama ay bidco tahay laakiin waa inaan laga cunin waa in laga tagaan iyadoon hadda la dhehaynin xoolahaas waa bakti iyadoon xataa la dhehaynin ayaan haddana la cunaynin sida caliba radia allahu canhu iyo asxaabtan qaarkood marka ay yeeleen waayo waxaan mar haddii anaa kaa xooloqal badan anaa kaa xooloqal badan hadduu cali u mamnuucay wax aan ilaahay soo dejinin in laga dhigto munaasabad wax lagu qalo sida xusaska dadka qaar ay sameeyaan oo sanadkiiba mar maalinkii aabbahood dhintay oo kale ay ku aadiyaan oo kale ku aadintaas waa bidco waa waa laga sadaqayn karaa laakiin ku aadinta maalintaas loo samaystay bitacyiin in wax la qala iyo loo samaystay waa bidco bidcadaasna in dadka lagu taageera ma aha walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan qofka marka inaad u sheegto ani waxaas ha ii keenin ma cunaayo in la dhaho wixii sadaqo oo waalidkiis ula baxaayo laakiin waqti ounan ku aadinin oo mucayana aanu ku aadinaynin waa ka cuni kartaa kaas maxaa yeelay middaasi lama diidana afa atasadaqu canhaa shay ma ka sadaqeeyaa buu yihi sacd binu cubaada hooyaday haa buu yihi nabiga sal lla ly slam ciriiri lagama gelin nintaas wamaa uhilla qur-aankuna badanaa hal in la ogaado waayo qur-aanku ramsi meel iska yaalla ma aha haw qaadanin aayaddan marka macnaha yacni waxaa saxaabada iyo aimada selafka waxay fiiriyaan qasadka aayadda maxay tahay muraadka shaaricu oo aayadda ka raba maxay tahay yani muraadkii laba shay oo isku mid a ah haddaad ku kala geysa aayadda oo aad tiraa kanna aayaddaa toos u sheegtay midkan kalena aayad ma sheegin qasadkii ilaahay qur-aanka usoo dejiyey saas ma aha marka mar walbo tafsiirka wuxuu muhim u yahay in la fiiriyo waxyaabaha nadaa'irta ah ee macaanida isku eg eg in marka meel laysla mariyo hadda innaga waxaan aragnaa badanaa wamaa uhilla ligayr illaahi wuxuu ilaahay heyrkiis loogu qayliyey oo ama yacnii marka la gowracayo laata iyo cuse iyo lagu yiri bisay dhahaan wadaadada qaarkood ee haddana laata iyo cuse ma jiraan waa iska shabkaxsan waayo marka macnaheedu qur-aanku intaas waa ka weyn yahay ramzi meel iska yaalla ma aha ee qur-aanku macaani buu wataa wixii la macaani ah waxa uu qur-aanku tilmaamaayo saxaabadiina ay nooga horreeyeen weliba in la tixgeliyo aaday muhim u tahay faman idura faman axadkii udura loo dhibaato geliyo maxaa loo dhibaato gelina akaru ahlilcilmi waxay leeyihin waa baktiga waa meytada <coughs> qofkii meytada loo dhibaato geliyo see loogu dhibaato gelinaa suuratu almaa lagu macneeyey faman idura fii makhmasatin gayra mutajaanifin liismin fii makhmasatin gaajo baahi darteed ayaa loogu dhibaato geliyey waa koo middaas aayaddaaba caddaysay suuratu lmaa-ida qofkii loo dhibaato geliyey bakti see loogu dhibaato geliya naftaa ka dhici rabto bakti maahane wax kalena ma haysto waa loo dhibaato geliyey ninkaa macnaha kale waxay tahay oo idiraarka soo geli karo alikraah mujaahidaa ku fasiray sidaas ikraahuna macnihiisu waxay tahy waa lagu qasbay bakti baa meesha inta lasoo dhigaa la yidhi waa lagu dilaa haddii kale cun in la dilaayana waa muxaqaq oo ninkii awoodna waa ka badan yahay hubkiina waa u haystaa hadda xaalkana samayna waa lagu hayaa waa la leeyahay haddii uu cuno qofkaasi waa loo dhibaato geliyey ikraaha iyo baahida labadaasaa famani durada ay ku macneeyeen tafsiirka ma'huurka sidaas faman idura faman ruuxii u dura loo dhibaato geliyo hayra baaqin mid yani gardarsanaya xaal ounan ahayn marka yani qeyd baa la geliyey waa inuusan gardarsanin gardarada marka maxaa noqon karo safarkan uu ku socdo ee uu dhexdiisa ku dhex baahday baaba wuxuu yahay safar macsi ah muslin inuu dhaco dad muslimiina dagaalkood iyo inuu dhiiggooda daadiyo u socdaa xoolahooda inuu dhaco u socdaa waxyaabahaas oo kale xadgudub waay marka hayra baaqin gardarro waxaa kale culimada yani baaqi baaqinka ay ku fasiraan yacni imaam cadli ah ayuu markaa yacnii la dagaalsan yahay ayuu la dagaalsan yahay saas darteedu marka u baahday markaasaa baktigii baa loo dhibaato geliyey ma cuni karaa bakti maya sababtoo ah ninkan dembiba uu ku jiraa ruqsada ilaahayna loogama faa'iideysto macsi ilaahayna ruqsada macsi alla loogama faa'iideysto ayb walaa caadin mid xadgudbaayana xaal uunan ahayn ayb ku markaa yacni ictidaa sameynaya aan ahayn ictidaaga marka qaarkood eh, waxay ku macneeyaan eh, baktiga cunidiisa intii uu waxaa looga baneeyey naftiisa uu bis ku xifdisto wax ka badan inuu ka dhergo waa ictidaa xadgudub waay ayb ma ka dhergi karaa maya sahay ma ka qaado karaa culimada marka waxay leeyihin haddii dhulka uu ku soconaa uu yahay dhul aada lama degaan u ah dadna inuu helaayo oynan u muuqanin wou qaado karaan sahayuu ka qaadanaa haddana hadduu nafta dhulka ou yani naftiisu ay noqoto naf eh, nafgo uu ku dhawaado xoogaa yaruu ka cuna ka cuni karaa haddii laakiin uu isleeyahay war haddaad xoogaa socotaba dadaad cidaad eh, waa cid geli kartaa eh, hadduu is yiraahdana markaas duramaqa hadduu ka dhamaysto waa inuu ka tagaa ka ordo walaa caadinta marka meeshaana waa geliyaa halkan waxay uga hadlaan haddii maalulgeyr iyo bakti isku yimaadaan koocuna ninkii waa baahan yahay baahi baa eber waa dhimo waa dhimo rabaa waxaa is ag yaalla bakti iyo maal nin kale leeyahay ou qaado karo waxay leeyihiin marka qaarkood maalulgeyrku iska qaadanaa bishardi xadulqadci waa inuusan gaarin laakiin haddulqadci waa maxay rubcu diinaar intii gacan in looga gooyo qadarkaas wixii ka yar haddii uu markaa naftiisa ku cesho karo maalulgeyrkaasuu cunaa hadhow qofkii iska lahaa haddii uu yimaadana waa inuu u gudaa aniga waa waa dhibaataysnaa waa dhibaataysnaa adiga marka qofkan maalkiisu ma u kugu noqonayso xalaal haddaad ba aragto oo ukaada waa inaad u guddaa markaas laakiin wixii rubcu diinaar hadday ka badan yihiin waxa adiga ku dharji karo oo haddii lagu qabtaba gacanta lagaaga gooynayo hadhow maya u dhowaan maysid sidaasay leeyihiin culimo badan ayb oma qaadanayay dhahayaan halkan waxaa kaloo la geliyaa mas'alatu dafar mas'alatu dafarna waxay tahay qofku haddii uu dee duurkaas maraayo oo dan caam oo kale loo dirayo ama duurkaba uu sidiisa iska safar ku yahay socdo cid had uu kusoo hoydo baadiyahaas oo kale oo ay hooy waayaan ciddaas wuxuu leeyahay markaasi inuu wax ka qaato maalkooda ayb ayb inuu ka cuno ayagoon ogeyn xataa inuu ka cuno xaqu uu leeyahayo waayo diyaafo iyo martisoora ugu waajibay ayaga waajibkiisii uu ka qaadanaa markaas laakiin meeshaasi dee beled ma ahan waa meel baadiye ah laga hadlaa magaaladan hadduu qofku martisoori waayo mid kale inuu wax kusiiyaa laga yaabaa dadka xoolihiisa waa dhaafeen waa baahanahay xoolo ma loo xadi karan ayb haddii marka qofku ou intaas qadarkaas intuu ka qaato ou cuno diyaafadii intuu kulahayo axaadiid macnahaas oo kale ana way soo aroorteen masale kale waxay tahay fa-idiraarka ama ku jirto faman idura hayra baaqin walaa caadin haddii baktigii uu haysto inuu cunaa waajib may ku tahay mase waa iska dhimo karaa intaan bakti cuni lahaa aan iska dhinto hadduu dhaho ka waran ruksadan yacni qaadashadeedu waajib miya mase waajib ma aha waxay u badan yihiin ahlu cilmigu inay waajib tahay waayo nafta in la xifdiyaa waa muhiim ilaahay wuxuu leeyay walaa taqtuluu anfusakum naftiina ha dilinina marka adoo naftaadii baaqi yeeli karo oo yacnii intaad baktigan wax ka cunto aada u noolaa karto inaa waa isdilaa dhahdo waxba ma cunaaya maya ruqsadana culimada markay ka hadlayaan usuulka shanta xugunay u qeybshaan waajib iyo yani manduub iyo ilaa ilaa aakhiriha ayib faman idura qofkii loo dhibaato geliyo hayra baaqin meytadii ama baktigii loo dhibaato geliyay hayra baagin mid gardarsanaya xaal ownan ahayn walaa caadin ku xadgudbayana ownan ahayn falaa ima wax dembiya caleyhi korkiisa ma ahani meeshaanay marka culimada fuqahada waxay ka qaateen rukaska sharciga oo dhan qof faasiqa fii xaali fisqihi ma qaada ma isticmaali karo ma qaada karo sidaa darteed waxaad arkaysaa salaada marka la gaabinayoo kale safarka waxaa lagu leeyay waan yakuuna waanlaa yakuuna safara macsiyatin ay shardinayaan safarku waa inuunan safar macsi noqonin waayo macsi inaad rukso ilaahay uga faa'iideysato ma la ogola oo faman idura gayra baaqin walaa caadin taanay u deliishadaan falaa falaa ima wax dembiya caleyhi korkiisa ma ahaanin in allaha alla gafuurun mid dembi dhaafid badan waaye raxiimun naxariis badan in اldina yktumuuna ma أnzla اllah min اlkitaabi wayashtaruuna bih hamana qaliila ulaئika ma yaأkuluuna fi buطunihim ila الnar in اladiina kuwa yaktumuuna qarinayaan maa ay ladii kii qarinayaan anzla llahu anzalahu اllahu alla uu soo dejiyey wixii alla uu soo dejiyey kuwa qarinayo min alkitaabi kitaabka xaal uu ka yani ka mid yahay ama kitaabka xaal uu ka ahaaday xaggiisa wayashtaruuna iibin iibsanayaan bihi shayga ay qariyeen bilmaktuumi shayga la qariyey na ku iibsanayo hamanan thaman lacag lacagta oo qaliilan aada u yar ulaa'ika kuwaadaas maa ya'kuluuna ma cunaayaan fii butuunihim caloolahooda dhexdooda ku cuni maayaan ilaa naara naar unbay ku cunayaan walaa yukallimuhum ullaahu alla la hadli maayo hadal marka farxad geliyo kula hadli maayo alleh yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha walaa yusakiihim dembiga ka dahiri maayo ka nadiifin maayo walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun mu'limun xanuujinayo ayb ina aladiina kuwa yaktumuuna qarinayaan maa anzala allahu wixii alla uu soo dejiyey min alkitaabi kitaabka xaal uu ka mid yahay shay yani waxa alla uu soo dejiyo kitaabka ka mid ah kuwa qarinayo wayashtaruuna iibsanayaan bihi bilmaktuumi shaygii la qariyayay iibsanayaan maxay ku bedelanayaanna tamanan qaliilan mar walba ba-da midka la geliyo waa kan layska bixiyey oo la dhiibay aayadaha ay qariyeen ayay gateen oy iska bixiyeen maxay kusoo bedesheen tamanan qaliilan ay kusoo bedesheen ulaaika ika kuwaadaa maa ya'kuluuna ma cunayaan fii butuunihim caloolahooda dhexdooda ku shubi maayaanoo maku cunayaan ila naara naar unbay ku cunayaan walaa yukalimuhum llahu alla la hadli maayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha kalaam iyo hadal ayaga ka farxiyo kula hadli maayo wailaa ilaahay qof kasta waa la hadlaa qiyaamaha maa minkum min axadi ilaa sayukalimuhu rabuhu laysa baynahu wa baynahu tarjumaan xadiidkii cadiy bn xaatim sidaas u ahaa hadalkan marka waxaa loo jeedaa hadal ka farxiyo kula hadli maayo walaa yusakiihim dembigana ka nadiifin maayo dembigoodao cadaabay ku tegayaan walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun mu'limun xanuujinaayo cuquubada intaan la eg dadka ilaahay axkaamtiisa qariyo maxaa intaan oo cuquubaa layskugu darayna sababta waxay tahay jariimada iyo dembiga waxay la eg tahay hadba dhibkeeda intuu la egyahay hadba dhibkeeda inta uu la egyahay ilaahay subxaanahu aayaad uu soo dejiyey rasuulkai axaadiis buu ku hadlay sala allahu calayhi wasalam waxayna aayaadkaas iyo axaadiistaas u taagan yihiin <coughs> masaalixda dadka oo waxay yacni yacni masaalixdii dadkay u taagan yihiinoo dadkii maslaxadooda ayay ku fahmaan masaalixda dadkana waxay isugu jirtaa daruuriyaad kuwa aanba lagaba maarmi karin oo haddii la waayo bani aadamka noloshiisuba ay baa ay eber tahay marka waxyaabihii daruuriyaadki xaajiyaad ayay isugu xaajiyaadkuna waa wax loo baahan yahay oo haddii la waayo dhibaato imaaneyso iyo taxsiinaad waxyaaba marka wax lagu wanaajiyo nolosha ninka marka aayadaha qarinaayo ummadda baahidii daruuriyaadkii ummaddii ay qabtay ee allana ugu talagalay inay arkaan ay ku hanuunaan oo dadka ka qarina marka uu ka qari iimaankii baana ka midaba markuu ka qariyo waxyaabahaas ninkaasi ummaddaasi ma dhibay mase ma dhibin waa dhibay waayo wuxuu u horseedaa naar inay ku waaraan walahi maxaa yeele qofkii iimaan waayo mm, xaguu u socdaa naaru ku waara ninka jariimada intaa la eg ka galay marka miyuunan miyuunan mudnayn marka cadaabkan ayb walidaalika waxaad arkaysaa dadka qaarkood jariimadan ayay waxba lama ahanba saa darteed dulmiga caalamka ka jiro weliba dhulka yacni islaamka qaarkiis ama intiisa badanba ka jiro jaraa'imta ugu waaweynee la gelayo waxaa ka mid a ah dadkii inaan diinta si si xornimo ku jirto oo yacnii dadkii in diintii loogu sheegi karo ama diintoodii si fudud inay ku baran karaan in laga celiyo unba la suurogelinninba nacam arrintan marka haddii kii qariyey intaanu cuquubo ilaahay ku sameeyey midka dadka ku qasbaaya in la qariyay maxaa umalaynaya marka cuquubadiisu a maxay la eg tahay haddana dadka maca dalika uma haystaan dhib waxaa lagu leeyahay marka dhibka dhanba dadka ah maxaa loo fahamsan yahay dhibaatadaba haddii nafta loo yimaado nafteenna maalkeenna haddii loo yimaado haddii loo yimaado eheladeenna iyo caruuradeenna bisaan u naqaanaa dhib dhan laakiin haddii maa huwa maa huwa ahamu oo ilaahay diinkiisa ah haddii loo yimaado diinta ilaaha iskale dhib male naga dhaafaa lagu leeyahay walidaalika hadda yacni haddii dadkii laga hor istaago inay diinta bartaan oo yacni looga hor istaago yacni dil iyo ama looga hor istaago guulguul ama yacnii aanba meelihii loogu aqri lahayba aan la ogolaanin ciday doonta ha ahaato kuwa waxaa sameynaya nacam xaq in ummaddan uu gaaro xaqii ilaahay soo dejiyey si saxiix ah inuu ku gaaro cidda marka hortaagan oo inay qarsoonaato jecel inaan laga hadlin rabto yacni cuquubaadkan waaweyna u yaalla qiyaamaha marka <clears throat> marka dadkii waa in diinkii in la ogaado daruuriyaad buu ka hadlaa daruuriyaadkaas haddii la diido ama dadku inay ogaadaan iyo ayaga la kala dhex galo dadku bahaa-im oo kale iska noqonayaan nolo dad uun waxay noqonayaan suuqa tago badar raadiyo guriga yimaado oo shahawaadkooda caloosha iyo midda farjiga guto bisay noqonayaan diinna ka dhaqdhaqan walidaalika meelaha qaarkood yacni dee cilmigu uu aada uga soo ifbaxay oo yacni maanta markaad aragto ama shalay siday ahaydba markaad xataa aragto yani waxaad is leedahay yani war dhibka intaan la-eg dadka geysanaya yani darana ummadda eh, yani inkaarta ay ka kasbanayaan badanayaad is leedahay waxaa laga soo saaray dadka juhaal waayo qofka haddaan diinba uunan dhegaysanin meel lagu akrinaayana la mamnuuco macnaheedu labaatan sano qofkii sidaas ku jiro bis khalaas yani wax u maslaxo ah iyo wax u mafsadaa garan maayo nabadgelyada marka meeshaas laga raadiyana waa dulli iyo dhib un wax nabadgelyo m waxaa laga helaya ma lahan dadka in marka xaqa ilaahay ku leeyahayna la baro xaqa ay muslimka ku leeyihiinna la baro wax uga fiican in nabadgelyo lagu ilaaliyaa ma jirto qofku waxaa uun la yeeli karaa de wixii si qaldan diin u fasirayo kale inta dad loo ratibo ahlucilmi oo kala saari kara xaqii baatilka war aniga kanaan diidanahay waa la dhihi karaa oo qaladka ah nacam laakiin aslanba inaan diinba la sheegin ama la akrinin khatar waayo ayb caalamulislaamina hadda wareerkaani iyo dhibkaani arrintaa ay gelisay ulaaئika aladiina اshtarau الضalaalata bاlhuda wاlcadaaba bاlmagfira famaa asbarahm calى الnaar ulaaئika kuwaadaas aladiina kuwii waaye ishtarow iibsaday addalaalata baadidii soo iibsaday bilhudaa hanuunka ku iibsaday oo hanuunkay iska bixiyeen ayaga waalcadaaba cadaabkii soo iibsaday bilmakfirati dembi dhaafka ku iibsaday famaa asbarahum fa shay-un shay shayga oo cadiimun weynin badan ayaa asbarahum ku dhiiranaan badnaysiiyey cala naari naarta korkeeda ku dhiiranaan badnaysiiyey famaa asbarahum maada ku jirta tacajubiyo waayo sida xooga badan marka maada tacajubiyadana waa laga waa laga macnay karaa ay shay-un cadiimun cadiimuntaas lagaga sifeynaa lafteedaaba tacajubkii uu ku jiraa ayb ama famaa asbarahum alla dhiiranaan badanaa cala naari naarta ku dhiiranaan badanaa sidaana waa laga macnay karaa qiila marka asabru waxaa la yihi sabrku waa majaaz majaazun can اlbaqaa'i fi الnaar alla naar u adkayso ogaa waay macnuhu adkaysi ama gegsi naar loo adkaysto ama naartii loo gegsado yacni kuwan ku badanaa waay naar yaa u adkaysan karo macnaha ku jiraa waxay tahay majaaz baa ku jiro baqaa laga macnayna ay yacni eh, majaazun can اlbaqaa'i fi الnaar ay maa abqaahum fi الnaar alla yani fa shay-un shay shayga oo cadiimun weynin badan ayaa asbarahum ku baaqi ahaysiiyey cala annaari fi naari naarta dhexdeeda ku baaqi ahaysiiyey dalika kaagaasi alcadaabu ee cadaabka ah mustaxaqun mid la mutaysanayo oo dadka tilmaamahaa leh waa miday mutaysanayaan waa cadaabkaas maxay u mutaysanayaanna biana allaha bisababi ana allaha alle nazala inuu soo daadejiyey alkitaaba kitaabka inuu soo daadejiyey bilxaqi xaal uu ku dheehan yahay xaq isagoo xaq ku dheehan inuu soo dejiyey inuu alla kitaabkan isagoo xaq ku dheehan soo dejiye taas sababteed ayay kuwan cadaabka ku mutaysteen wa ina aladiina kuwa ikhtalafuu iskhilaafay filkitaabi kitaabka isku khilaafay shanigiisa lafii shiqaaqin ay ku sugan yihiin yacni khilaaf baciidin aada u fog ama dhinactan ay alleh rasuul la dhinactamayaan oo ay khilaafayaan baciidin oo aada u fogay ku sugan yihiin dalika alamru dalika waa la dhihi karaa alamru arrinku dalika kaagaa la sheegay ama dalika alcadaabu cadaabkaas la xusay mustaxaqun waa mid la mutaysanayo maxaa loo mutaysanaana biana allaha bisababi ana allaha alleh nazala alkitaaba kitaabka inuu soo daadejiyey bilxaqi isagoo ku dheehan multabisan xaal uu yahay midkii ku dheehan bilxaqi xaq ku dheehan waina aladiina kuwa ikhtalafuu fi lkitaabi kitaabka isku khilaafay oo yani fi lkitaabi yani shaniga kitaabka ayib ayay isku khilaafeen oo macnaha waxay leeyihiin kitaabkii bay marka ikhtilaaf iyo ijtizaa yani allay ku dhiiradeen kitaabkii bay marka yacni diideen ama kitaabkii bay qaarna qaadanayaan qaar ka tegayaan kitaabkii bay marka yani khilaaf ka keeneen fa aamanuu bibacdin wakafaruu bibacdin ikhtilaafku marka kaas waay qeybay rumeyn ayay rumeeyeen qeybna waa ka tageen intii nebi moxamed ku saabsanayd yahuud iyo nasaara kitaabkii towreed waa ka beeniyeen inta kalena waa raa waa wixii kalena ay usoo harayo iyaga hawadooda waafaqsanna waa waa raaceen dadka marka sidaas ah waayo waxaa laga hadlay waina aladiina kuwa ikhtalafuu isku khilaafay fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa oo qeybna rumeeyey qeybna ku gaaloobay lafii shiqaaqin ay ku sugan yihiin khilaaf iyo baadi baciidin aad u fog bay ku jiraan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabihi